alxamdu lilahi aladi aclى manaara اlislaam bالsunة wrafaca bha can اlquluub lakinah wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladiina jacalhm اllah amanaة lلnaasi wmina ama bacd fahada huwa اdars اlcishruun min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayidi اlanaam wa canhu radia allahu tacaala canh ay can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi man ibtaaca kii iibsada طacaaman raashin kii iibsada falaa yabichu yaanuu iibin xataa yastawfiya ilaa uu ka oofsanayo oo ka guddoomayo uu ka qaadanayo wa fii lafdin xataa yaqbida ilaa uu qacanta ku dhigayo yaanu sii iibin wa can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhumaa waxaa laga wariyey miluhu ay milu xadiidi cabdillaahi bni cumar xadiidkan iyo axaadiista la midkaa waxay ka hadlayaan qofku hadduu shay soo iibsado shaygaas waa inuu qacanta ku dhigaa hadduu doonayo inuu sii iibiyo falaa yabichu xataa yaqbida shaygii aada soo iibsatay isagoo meeshii aad ka iibsatay yaalla ma bannaana inaad sii iibiso sababtuna waa maxay shayga markaad meherad ka iibsato ee aadan ka qaadan meheraddaasi haddii ay gubato shaygii ma isaga ku khasaaroobaya kii meesha lahaa meheradda lahaa mise kii iibsaday kii meheradda lahaabaa ku khasaaroobay mar haddaadan ka guddooman oo aadan kala wareegin waa fii damaanihi wey damaanadeeda isagaa lagu leeyay isagaa ku khasaaroobay qaanteeda isagaa iskale waxay khasaare ka yimaad sidaa awgeed lama ogola wax aadan damaanadiisa qaadin inaad ka faa'iiddo xadiiskii kale waa kii ahaa walaa ribxu maa lam yudman inuu qofku wax ka faa'iido waxaanu damaankiisa isagu lahayn lama ogola alkharaaju bidamaan faa'iidada iyo damaanku waa isku xidhayiin waa qaacido waana xadiis markaa dukaanka intaad alaabta ka iibsata iyadoo taalla inaad suuqa ka iibiso lama ogola waa inaad gacanta ku dhigtaa damaankaaga soo gala mas-uuliyaddaada soo galaa kadibna markaasaa faa'iidada lagu ogoliya diidmada nabigu diida calayhi salaau wasalaam sidaa asalku yahay waa nahyi nahyigana waxaa asal u ah ataxriim inay xaaraan tahay xukumkaasina waa caam wax kastoo la iibinayo waayo wa can ibni cabaasin miluhu waa ta la yidhi ibnu cabaas markuu xadiidka soo wariyey oo dee ka hadlaya cuntada wuxuu ka dabageeyey walaa axsibu kulla shayin ila milahu wax kasta oo la iibiyo cuntaday la mid tahay buu cuntadaa la haleeshinaya markaa cuntada gaarkuma aha ta kale sababaha loo diidayo ee nabigu cuntada u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii kalena waa ku sugan tahay oo shaygii aad meheradda ka iibsatay haddaad sii iibiso adoo aan qacanta ku dhigin waxaa dhici karta in madaxa laysla galo oo markuu kii iibinaya ogaado inaad lacag badan ku iibisay inuu iibkii murankaa geliyaa laga yaabo si isaguna iibkaa fiican aad ku heshay usna ugu iibiyo baaicii baa laga yaabaa inuu weli aanu qalbiga ka sii day oo biayi sabab uu lumay waa sidan ama wax kala dhici kara marka in lala wareego lama siibin karo culimmadu waxay yidhaahdeen qabdu kulli shayin bixasabi shaygu hadduu yahay mid la mitirinayo waa in la mitiriya hadduu yahay mid la miiso waa in la miisaa nahaa an yubaaca xataa yajriya fiihi asaacaat waa wixii la miisay shayga la miiso ilaa labada galaanba la mariyo lama iibin karo galaankii adiga lagugu miisayey iyo kaad adigu ku miisayso hadduu yahay wax la miisaamo in la miisaamo miisaankii aad ku guddoomaysay ee lagaaga iibinayay iyo miisaanka aad ku sii iibinayso hadduu yahay hanti maguurta dhul iyo guriyo wixii la mida waa bitakhliyati in lagu banneeyo lagu idhaahdo furayaashii waa kuwaas gurigiina waa ka dhulkiina waa kanoo lagu taago oo faraha lagaaga qaado marka qabdu kulli shayin bixasabi shay walba wixii u habboon ayaa qabdi u noqonaya وعن jابر بن عبد اللahi رضي الله تعالى عنهma أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii alluu maqlay yaquulu isagoo le caam alfatxi sanadkii fatxu make waa sanadkii sideedaad in allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisu xarama waa xaaraantinimeey bayca alkhamri khamriga iibintiisa iyo wlmaytati wa bayca almaytati bakhtiga iibintiisa iyo wlkhinziiri doofaarka in la iibiyo iyo wlsnaami sanamada in la iibiyo waa la faqiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah ara'ayta waxaad ka warantaa shuxuuma almayta bakhtiga xaydhiisa ka waran fa innahu xaydhaas yutlaa waa lagu rinjiyeeyaa biha iyada asufun dunya wa yudhanu biha aljuluud hargahana waa la mariyaa marka la nadiifinayo wayastasbixu biha annaas dadkuna waa shitaan oo gaas bay ka dhigtaan faqaala wuxuu uhi nabigu laa maya huwa isagu xaraamun xaaraan wey uma qaala rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalama waxau uhi cinda dalik xilligaas qaatala allaahu ilaahay ha lacnado alyahuuda yahuud in allaha tacaala lama xarama calayhim markuu ka xaaraantinimeeyey bakhtiga shuxuumaha xaydheeda jamaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu kadib waa iibiyeen faakaluu amanahu dabadeedna lacagtiisibay cuneen waxaa loo yaqaano hadda ghasiil alamwaal xoolaha in la maydho qofbaa waxa weeye wax soo xadaya wixiibuu wax kale ku bedelaya maydhaya si aan loo ogaan iyaguna saasay sameeyeen xaydha ha cunina baa waa xaaraan dabeedna intay shiileen bay iibiyeen lacagtiina cuneen xadiidkani wuxuu asal u yahay waxaynu hore u soo marnay waxyaabo badanoo iibkoodu xaaraan yahay iibo badanoo xaaraana nahaa can ilnajshi waalmuxaaqalati waalmukhaabarati waxyaabo badan baynu soo marnay halkanna qayb baa lagu tilmaamay wayna kala duwan yihin abwaabtii aynu soo maraynay iyo ribadoo inoo iman doonta waxaa la yidhaahdaa waa muxaramun likasbiha waxay u xaaraantinimowday qaabka loo kasbanay sifada iyo qaabka najsi baa la sameeyey mukhaabaraa la sameeyey qaab baa loo sameeye la diidayo bayc calaa bayci akhiihi baa la sameeyey wahaakada muxaramun lilkasbi baa kaa la yidhahda nooca labaad waa muxaramu lidaatihi shaygu laf ahaantiisu xaaraan u yahay kanaana ka adag waayo markii hore laba shay baa laysku iibinayay oo laysku iibin karo laakiin qaabka loo iibinayaa la diiday iyo waxyaabaha dhacaya laakiin kuwan laf ahaantoodaa la diiday waa bakhtigii doofaarkii sanamkii dhiiggii iyo wixii la mida xadiidka waxaa lagu tilmaamay oo kale nebigu markuu intaa diiday calayhi salaatu wasalaam ayaa nebiga la weydiiyey waxaad ka warantaa bakhtiga haddii iibkiisu xaaraan noqday xaydhiisa ka warran baa nebiga la weydiiyey dabeedna su'aashii waxa la raaciyey waa lagu intifaacaa xaydha bakhtiga duunyaha la mariyaa hargaha la mariyaa waxa weeye faynuusyada lagu shitaa waa la manaafacaadsadaa wuxuu nabigu ku jawaabay huwa xaraam xaaraan meeshana laba shay baa inoo yaalla waxaa inoo yaalla iibintii oo dee wixii asalka ha ahaa ee nabigu ka hadlayay calayhi salaatu wasalaam marka ma waxaa looga jeedaa shuxuuma almayta huwa xaraam iibinteeda xaaraana ila wixii la isweydiinayo laga hadlaya muxuu ahaa iib buu ahaa mise waxaa looga jeedaa waxa ay ka dabageeyeen oo ah shuxuuma almayta xaydha bakhtiga waanu isticmaalnaayo waanu ku intifaacnaa dabeedna nebigu uu leeyahay maya huwa intifaacu iyo in la manaafacaadsadaa waa maxay waa xaaraan waxayna ku xidhan tahay damiirka halkee loo celinay qole waxay yidhaahdeen damiirka waxaa loo celinayaa sida qaacidada naxwa ay sheegayso damiirka xaggee loo celiyaa ma mise ka soke addamiiru yarjicu ilaa aqrabi madkuur keebaana dambeeyey ma iibka mise intifaaca intifaaca dambeeyey intifaaca loo celinayaa bay yidhahdeen markaa intifaaca xaaraana kuwa kalena waxay yidhaahdeen xadiisku muxuu ku soo baxa xadiisku xagguu u socday ma intifaac buu ka hadlaya mise iib maxaa laga bilaaba ina allaha wa rasuulahu xarama bayca waxa meesha loo socday bayc bay ahayd ara'ayta shuxuuma almaytatina bayc baa la isweydiinay haddii bakhtiga iibkiisa la diiday xaydhiisa ma la iibinay marka wuxuu u noqonayaa bay yidhaahdeen baycuu u noqonaya waana masale khilaafiya imaamu nawowi waxa uu leeyahay jumhuurtu waxay qabaan inuu u noqonayo intifaaca inuu noqonayo intifaaca inuu u noqonayo ayay jumhuurtu qabaan buui imaamu nawowi imaamu shaafici iyo imaamu axmed riwaaye laga soo wariyey ibnu taymiya uu xoojinayo waxay leeyihiin wuxuu u noqonayaa bayca waxaana ka dhalanaysa haddii bayca loo celiyo intifaacu inuu bannaan yahay oo xaydhi iyo najaasadii wixii aan mafsada ku sugnayn in la isticmaali karo waxa weeye oo la adeegsan karo oo shaygu isagoo najaaso ah inaad ka dhiganayso gaas aad wax ku shidato ama aad gaadhigaaga aada mari karto iyo gaadiidkaaga xaydh aad uga dhigayso iyo wixii la mida ah. sidaasaana raajixa waayo xadiidkii muslim nabigu calayhi salaau wasalaam markuu soo maray xadiidkii maymuuna neef bakhtiya oo ag yaalla wuxuu ku yidhi halla stamtactum biha halla intafactum biha oo bakhtigan maxaad uga faa'iidaysan weydeen qaaluu inaha mayta waa bakhti bay yidhaahdeen nabigu wuxuu ihi inamaa xaruma akluha waxa xaaraan oo keliya ilaa cuno yacnii wixii kale aad ku intifaacaysaan dhib male buu yihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam baabu salam wuxuu baabu yahay salamka salamku luqatan waa asalaf wasnan wa macnan waa isku macne salaf iyo salamna waa addafcu waalicaa'u ayaa la yidhaahda in wax la dhiibo wax la bixiyo ayaa salam la yidhaahdaa waxaana hadda looga jeedaa tacjiilu الthaman wa taakhiiru اlmuhman amankii oo lacagtii ah in la qadimo alaabtana dib laga keenayo alaabtuna dib ay ka imanayso haddii lasii faahfaahiyana waa baycu mawsuufin fi dimmati biamanin caajil shay tilmaaman oo la tilmaamay lagu sheegay tilmaamo ka soocaya waxyaabaha kale shayga noocaasa lacag degdega in lagu iibsado ayaa salab la yihahda bayca asal ahaan waa maxay waa inaad lacagta dhiibto alaabtana lagu siiyo asalku waa sidaas labaduba ay yihiin maxay naqad ay yihiin laysu dhiibay asalku waa sidaas midina waa kanaynu ka hadlayno lacagtii baa la qadimayaa alaabtuna dib bay ka imanaysa waa salamka midina waa cagsiga alaabtii baa lagu siinayaa lacagtana dib baad ka keenaysa waa baycun muajal ama baycul aajil midna labadaba meesha la keeni maayo laba shayoo maqan oo dimmada abaa la kala iibsanaya kaasi bilijmac waa xaaraan wey labada shay mid waa inuu meesha joogaa laakiin labaduba inay dayn noqdaan oo la ysku yeelanayo ma bannaana culimmaduna waa ku ijmaaceen walow xadiiska ku yimi uu daciif yahay can cabdilaahi bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi qadima rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam nabigu waa yimi almadiinata magaalada madiina walxaal hum yuslifuuna iyagoo qadimaya oo bixinaya fi imaari midhihii ku bixinaya asanata wsanatayni waalaat sannad iyo laba sano iyo saddex sano lacagteed bay qadimayeen si midhaha loo siiyo markay soo go'aan faqaala wuxuu uhi nabigu man slafa kii hormariya ee bixiya fii shayin shay falyuslif riwaayadka qaar waxaa ku yimi tani waa caam man aslafa fii tamrin ninka lacagta u sii qadima timir dib looga keenay ama man aslafa fii tamar ninka midho ama timir ha noqoto ama nooc kale ha noqoto ninka lacagta ku sii qadima falyuslif ha ku sii qadima lacagta fii kaylin miis macluumin laysla garanayo boqol kiilo konton kiilo labaatan kiilo iyo wixii la mida kayl miis intaa soo galaan intaa soo dheglay iyo wixii la mida wa wasnin macluum iyo miisaan macluuma boqol kiilo konton kiilo iyo wixii la mida ilaa ajalin macluum iyo muddo la garanayo shuruudii ayuu nabigu tilmaamaya alayhi salaau wasalaam xadiika waxaynu ka faa'iidaysanaynaa baycu salm waa nooc bayca ka mida inuu bannaan yahay kitaabka alle ayuu ku yimi yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajali musaman faktubuu saddexda qaab ee daynta ana aynu hadda sheegaynay mid waa mamnuuc labaduba inay dayn noqdaan laakiin labada kale in alaabtii lagu siiyo oo lacagtu dayn tahay iyo in lacagtii la qadimo oo alaabtii dayn labaduba waa dayn labaduba waa dayn marka bayca laga hadla yacnii labadii shay midbaa meesha ka maqan oo dayma ilaahay wuxuu yidhi ilaa ajalin musaman hadday tahay faktubuu kala qorta mar haddii dee midi maqan yahay muddana laysu qabanayo ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxaan qirayaa salamku inuu yahay taa ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay yacni inuu aayaddaas soo gelayo ayaan qirayaa buu yidhi waana mufasiru hadihi lumma axaadiistuna waa ku timina oo xadiiskani ka mid yahay iyadana waa loo deliishanayaa culimmaduna waa ku ijmaaceen bilijmaac haddii shuruuddeeda la helo inay bannaan tahay xaajaduna way keensanaysa oo dadkii haddii waxaa lacagta lagu qadimaya ay tahay midho iyo wax beeraha ka soo go'aya waxay dhiirigelin u tahay dadkii wax beeranaya oo ninkii ganacsadaha wuxuu odhanayaa ninkii beerta lahaa boqol kiish oo qamadiya oo nooca magacaa leh noocyada kala duwan ay leedahay qiimuhu ku kala duwan yahay ayaan kaa doonayaa xilliga noocaas muddo cayimay muddo aan madmadow gelayn khilaafna aanu gelayn ayuu u cayimay kii beertu wuxuu ka faa'iidayaa lacagtii inuu ku sii shaqeeyo laakiin ka lacagta qadimay muxuu faa'iidaya isna wuxuu faa'iidayaa qiimo jaban inuu ku helo mar hadduu lacagta sii qadimay inuu isaguna qiimo jaban uu ku helo dadka iibsanayana ee hadhow kula tartamayana inuu ka mudnaado oo de isagu wixii waabuu sii iibsaday shuruudda la ilaalinayo waxaa ka mid a ah inuu yahay shaygu shay tilmaamihiisu ay xadaynayaan oo tusaale ahaan haddii boqol kiilo qamadiya qamadiduna ay kala duwan tahay kala tayo wanaagsan tahay meelo kala duwan ay ka soo baxdo kala qiimo ay tahay uu yidhaahdo boqol kiilo oo qamadiya baan lacagta sii qadimaya ansixi mayso hadday noocyo leedahay waa inuu yidhaahdaa nooca ka soo go'a magaalo hebla tacad tacas ta sidaasa tilmaamo xadaynaya ilaa la ysla garto taasi waa shardi wey noocay u tahayba wax allaale wax kastoo la xadayn karo waa sidaas wey culimmadeennii hore waxay diideen wixii warshad gashay la warshadeeyey ama sinaaca gashay ama farsama gashay ma xadaysmaya bay yidhahdeen laakiin hadda culimmada mucaasiriinta badankoodu warshadihii hadda way isbedeleen waa aragteenoo contender kontiin dhardhab baa la keenayaa oo alaaba oo warshad ka soo wada baxay midmid aanu ka duwanayn sinacaadkii horena basiid bay iska ahaayeen marka farqi baa ka soo baxay haddii jeega la qadimayo waxaa laga yaabaa farqiya inay ka soo baxaan laakiin hadda kuwa warshaduhu samaynaya way xadaysan yihin kun midh haddaad isu keento wax farqiya ka soo saari mayse marka waxay yidhaahdeen wixii sinaacadu gashay ee aan iskhilaafayn way ku bannaan tahay waa masaaiha cusubay hadda timi haygu waa inuu xadaybiyaa o shuruudda waxaa ka mida ah an yakuuna muajalan alaabtii waa inay tahay alaab dib laga keenay muddadaasina dibta lagaga keenayaa inay tahay macluum sida nabigu sheegay calayhi salaau wasalaam ilaa ajalin macluum iyaduna waa hari we shaaficiyadu waxay leeyihiin waxaa bannaan lacagtii iyadoo la qadimay oo ay salam tahay mar haddii lafdigii salam la isticmaalay in alaabta lafteeda hadda la keeni karo oo shardi maaha dib in laga keeno sababtu waa maxay dee in dib laga keenayo in hadda la keeno keebaa mudan mar haddii dib in laga keenaa waxa weeye ay bannaan tahay in la soo dedejiyaana waa min baabi awla waa ka mudan tahay bay yidhahdeen laakiin culimmada kale waxay leeyihin taasi salm noqon mayso taasi salam noqon mayso qofka lacagta qadimay wax dib laga keenayo ayuu lacagta u qadimay shuruudda waxaa ka mida tacjiilu aman lacagta in la qadimo waayo alaabta haddii dib laga keenayo oo qofkii uu yidhaahdo lacagta dib baan ka keenaya maxaa dhacaya maxay noqonaysa baycu dayni bidayn qamadidii dib baa laga keenaya waa alaabtii lacagta waa in la qadimaa haddii lacagta la qadimi waayo waxay noqonaysaa baycu dayni bidayn adiguna boqol kiilo sanadka bacdi ii keen aniguna kun doollar baan sanadka bacdi kuu keenaya labaduba den bay noqdeen ma banaana bilijmac baabu shuruui fi lbayc wuxuu baab u yahay ashuruudu shuruud oo fi lbayci bayca gudihiisa shuruud lagu xidhay waxaa kale jira waxa la yidhaahda shuruud lbayc iibka shuruuddiisa iyo iibka dhexdiisa shuruudda la isticmaalay waa laba kala duwan shuruud ulbayc waa sida qofku wuxuu iibinaya inuu leeyahay waxa la iibinayaa inay xalaal tahay kuwa waxaa la yidhaahdaa iyo kuwa la midka ah shuruud albayc baa la yidhahda shuruud albayc shuruudun fi lbaycna waa baycii oo shuruuddiisii leh ayaa dadku shuruud kale ku darsanaya dheeraada kaasaa waxaa la yidhahdaa shuruudun fi lbayc baa la bayca dhexdiis baa shuruud kale la keenaya maxay ku kala duwan yihiin shuruud lbayc iyo shuruudun fi lbayc awalan waxay ku kala duwan yihiin shuruudahani xaggay ka kala yimaadeen shuruudulbayc yaa dejiyey ilaahay baa dejiyey ilaahay rasuulkiisa shaaricaa dejiyey baycu shuruuddaasuu leeyihi waa min allaahi wa rasuulih laakiin shuruudun fi lbayc xaggay ka timi dadkaa keenay dadkaa samaystay taa waa ku kala duwany shuruud lbayc waa min allah wa rasuulih shuruudun fi lbaycna waa min almutacaaqidayn labadii heshiinaya bay ka timi waxay shuruud bayc haddii la waayo maxaa dhacay ma jira wey ma laakiin shuruudun fi lbayc haddii la waayo dee waxa weeye khiyaar buu yeelanayaa kii shardiga laha hadduu yahay shardi saxiixa oo aanu sharcigu diidin shardi la aqbalaya hadduu yahay waynu sheegi doonaa kuwa la aqbalaya kuwa la aqbalayn baa jira mid la aqbalaya hadduu yahay oo la waayo kii shardiga iska lahaabaa odhanaya shardigaygii ma hayo iibka waa ka noqonaya xaqna waa uley leeyay shuruuddiisii haddii la waaye asalna waxaa ah shuruuddu inay bannaan tahay almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu waa waxay ku heshiiyaan yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud asal ahaan waa bannaanta lakiin waxay culimmadu u qaybiyaan shuruudda qaybo qaar waa la ysku khilaafsan yahay qaar waa laysku waafaqsan yahay inay bannaan tahay qaar waa laysku waafaqsan yahay inaan la ogolayn qaybta koowaad shuruudda la ogol yahay ee laysku waafaqsan yahay waa shuruud waafaqsan wixii iibku keensanayay iibku keensanayay oo bimacnaa laba qof baa wax kala iibsanaya ninbaad gaari ka iibsatay waxaad tidhi gaadhiga waan kaa iibsanayaa laakiin waxaa shardi ah inaad igu soo wareejiso dee inuu kugu soo wareejiyaa awalba iibkay ku jirta mar haddaad iibsatay xaq waxaad u leedahay oo heshiisku keenaya in lagugu soo wareejiyo guri baad iibsatay waxaad tidhi waxaan shardisanayaa inaan dego dee waabaad iibsato waad degaysa taa waxaa la yidhaahdaa waa shuruud tawkiidiya waxay sii adkaynaysaa waa la laysku waafaqsanya wax dhiba male hadduu shardisto waa taakiidu waa meel damqanaysa oo xoqonaysa unbuu gaar u sheegay laakiin ibkaygu jirta waxaa la mida ah shuruudda labadaba danta u ah ee labaduba ay u baahan karaan ka shari اlajali wاlkhiyaar inuu yidhaahdo shaygan waan iibsanayaa laakiin saddex cishaan iska soo eegaya kii iibinaya uu idhaahdo saddex cisho baan khiyaar qaadanaya inaan iibinaya inaanan iibinay labaduba way leeyihin sharulajal waan iibsanaya laakiin lacagtiisa waad iga sugaysa kaana waa laysku waafaqsay wax dhiba male waan iibsanaya laakiin bisha dambean lacagtiisa bixinaya hari saasay ku kala iibsadeen shardiga waa loo oofinaya lacagta waa laga sugayey waxaa la mida ah shuruudun wasfiya iyadana waa laysku waafaqsanyi waxaan kaa iibsanayaa shayga noocaasa laakiin waa inuu casaan yahay ama waa inuu caddaan yahay ama waa inuu sidaa yahay ama hadduu neef yahay waa inuu galaalan yahay tilmaama inuu sheego iyaduna dhib male tilmaamaha haddii la waayo wuxuu odhanayaa iibsan maayo xaq buu leeyay waxaa la mida ah ashuruud tawiiqiya shuruudda bayca lagu ilaalinayo oo qofku xaqiisa ku ilaalinayo sida rahantii oo kale damiinkii oo kale iyo wixii la mida inuu sharisto rahan ama kafiil ama damiin iyo wixii la mida iyadana waa laysku waafaqsanya maxaa laysku waafaqsan yahay inaanu bannaanayn kuwaas waa bannaan yihi waana laysku waafaqsan yahay shuruudda laysku waafaqsan yahay inaanay bannaanayn waxaa ka mida shardigu inuu sharcigaa la khilaafsan yahay ilaah iyo rasuulkiisaa diiday aayad xadiid xukun sharciya ayuu shardigaasi ka hor imanay lama ogola xadiiska soo socda inoo tilmaami doona qisatu bariira shardigu inuu sharcigaa la khilaafsan yahay almuslimuuna calى shuruuطihim ila sharطa axalla xaraama aw xarama xalaala hadduu sharciga khilaafo lama ogola waxa la mida shardi khilaafsan wixii heshiisku keensanayay ninbaa wuxuu ku yidhi laba guri oo isku xiguu leeyay markaa gurigiisii ku xigay ayuu ihi waa kaa iibinay waa yahay baa tidhi wuxuu ihi waxaan kugu shardinayaa adiga cidaan ahay inaanay degin adun baa soo degay ila ku afgaranaya laakiin inaad iska kirayso oo muslimka o dhani soo wada galo ma yeelayan guriga mar haddaad kala iibsataan xaq waxaad u leedahay ciddaad doonta inaad dejiso soo ma iibku ka dhalanaya inaad fasax u tahay inaad maamulato ila waad iibsatay marka inuu yidhaahdo dadkaana soo deji kuwana ha soo dejin waa shardi khilaafsan wixii iibku keensanay lama ogola maxaa la ysku hayaa waxaa la ysku hayaa ka xadiiskan inoo soo socdaa uu tilmaamay shari labada wax kale iibsanaya mid dan u ah ka kalena dabar u ah ma khilaafsana wuxuu caqdigu keensanayo laakiin xoogaa dabara ayuu ku samaynay waxaa tidhi gaadhigaygan waan kaa iibinay lacagta keen toban kun baan kaa siinay laakiin waxaa shariya intaan gaadi kale ka iibsanayo laba wiig saddex wiig gaadhaan ku baadhanayaa eh. inaad iga joogto marka waxa weeye caqdiga ma khilaafsana laakiin nooc taqyiida baa ku jira ninkani wuxuu doonayaa gaadhigiisii hadda inuu qaato xoogaa muddoa ah baa laga xanibaya laga dabraya shaygii laakiin marka lagu wareejiyo siduu doonu u maamulanaya dhinacan kalena ninka kale dab buu ku qabaa muxuu leeyahy waar bishaa gaadhi baan ku helayaaye iga su gaadhiga wareejin mayl gaari kale ma haystee lacagtiisana waa la siiyo waa qaata marka kaana waa laysku khilaafsanya waa inoo iman doonaa wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalat jaa'atnii waa i timi bariira faqaalat waxay tidhi kaatabtu waxaan la heshiiyey ahli ehelkayga waxaan kula heshiiyey inaan xoroobo calaa tisci awaaqin sagaal wuqiyadoodna in waxa weeye aan bixiyo si aan u xoroobo fii kulli caamin sanad kasta uqiyatun wuqiyad inaan bixiyo waa afartan dirham wey wax u dhigma fa aciiniinii ikaalmee oo wax iga bixi faqultu waxaan ku idhi haddaan caaisha ahay in axabba haddii ay jeclaadaan ahluki ehelkaagii kula heshiiyey aad addoonta u ahayd an acudaha lahum inaan u tiriyo kaash wayakuuna walaauki lii walahaaguna uu aniga ii sugnaado waluhu waa qofka aad xoraysay qaraabaad ku yeelanaysa waa cusuuba sababuhaa nicmat lmuctiqi calaa atiiqi qofka aad xoraysay wuxuu la mid yahay qaraabadaadi hadduu dhinto dadka dhaxlayaad ka mid tahay haddaan lagu xijaabin wayakuuna waa ahaanayaa walaauki waxa weeye qaraabadaaduna iyo walahaaguna lii anuu ii sugnaanay facaltu waan yeelay fadahabat waa tagtay bariiratu ilaa ahliha bay u tagtay faqaalat waxay ku tidhi lahum yagiibay ku tii yani sidaas arrinkiibay u sheegtay faabow calayha waa ka diideen fajaءat waa ka timi min cindihim agtooda walxaala rasuulu اllaahi sal اllahu alayh wasalam uu yahay jaalisun mid fadhiya faqaalat waxay tihi yani markay wada hadlayeen bariira iyo caaisha nabigu meesha waa fadhiyey faqaalat waxay tihi innii anigu caradtu waan u bandhigay daalika arrinka calayhim korkooda faabow waa diideen ila an yakuuna lahum lwalaa walaha inay yeeshaan mooyaane faahbarat waa u sheegtay caaishatu annabiya sal allahu alayh wasalam faqaala wuxuu uhi nabigu khudiiha yani iibso bariira washtaridii u sharisa lahum yaga alwalaa walahana u shari fainama alwalaau in kalaba maahe walaha waxa iska leh liman actaqa kii waa xoreeyey fafacalat caaishatu waa samays uma qaama rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam baa istaagay fi naasi dadka dhexdiisa faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa atnaa calayhi waa ammaanay uma qaala waxa wuli amaa bacdu intaa dabadeed famaa baalu rijaalin rag xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shardisanaya shuruudan shuruud laysat fii kitaab illaahi kitaabka alle aan ku sugnayn oo khilaafsan maa kaana wixii ahaaday min sharin shariya oo laysa fii kitaab illaahi kitaabka alla aan ku sugnayn fa huwa shardigaasi baailun ka kaac weeye wain kaana miata sharin boqol sharina ha gaadho oo ha ahaado qadaau llaahi ilaahay xukumkiisa ayaa axaqu ah mudan wa shardullaahi shardiga alle ayaa awhaqu adag wa inama alwalaa'u in kalaba maahe walaha waxa leh liman actaqa kii wax baa leh xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa masaladii aynu ka hadlaynay qofku markuu addoonkiisa mukaatabadu waa in addoonkii aad lahayd aad ku tiraahdo lacag intaa leeg haddii aad bixiso waan ku xoraynay marka culimmadu inta badan waxay yidhaahdaan munajaman hafto ayaa lacagta lagu bixiya waxaa haftada loo sheegaa inta badan addoonka xaalkiisaa sidaas oo addoon hadda la xoraynayo shaqo tegaya oo doonaya lacagta inuu iska bixiyo dee akoonka lacag iguma jirto waa addoon addoonkuna waxba ma milkiyo xoolama haysto sidaa awgeed wuu shaqo tegaya laakiin culimmadu waxay leeyihiin haddii ay dhacdaba inuu kaash u bixiyo xirfadiisa iyo mihnadiisa kuus hal mar uu ku soo helo iyo farsamadiis ama uu si kale u soo daynsado ama cid ka bixiso dayminaysa ama ku sadaqadaysanaysa uu helo sidan caaishoo kale waxa weeye hal mar buu lacagtii bixinaya oo caayish maxay tidhi an acuddaha lahu halkii sagaal sano sanad walba waqiyad laga bixinayay haddaan wada shubaya lacagta bay tiri wax dhiba male ilaahayna waa ina amray addoommadu haddii ay codsadaan in heshiiskaa lala galo in lala galo fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra amarkaasina waa sunno wey eh, xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa qofku qofka uu xoreeyey qaraabadiisa iyo dhaxalkiisa isagaa iskale qoladani waxay doonaysa inay waxa weeye lacagtiina qaataan sidaana ay ku xoreeyaan welihiina ay yeeshaan laakiin meeshii waxaa soo kala dhex gashay caaisha radia allaahu tacaala canha caaisha maxay doonaysa inay gebigeedaba intay ka iibsato oo ay la soo wareegto ay xorayso marka cidda xoraysay iyaga maahe waa caaisha iyaga haddii heshiisku u socon lahaa oo sagaalkaa sano intay ku dhammaysay ee xoroobi lahayd xorayntayda dee qayb bay ku yeelan lahaayeen welihii iyagaa leh iyagaa yeelanaya laakiin hadda waxaa meeshii timi caaisha radia allahu tacaala canha oo tidhi lacagtii baan shubaya oo dhammaystiran waan iibsanaya kadibna anaa xoraynaya walaheedana anaa leh sharciguna saasuu sheegaya inama alwalaau liman actaq marka qoladii waxay shardisteen shardi khilaafsan sharciga alle oo waxay yidhaahdeen waanaanu iibinaynaa lacagteedana waa qaadanaynaa ciddaa naga iibsatay walaha male annagaa le bay leeyihi sharciguna wuxuu sheegayaa cidda iibsatay hadday xorayso inay iyagu walaha leeyihiin marka wuxuu tusaale u yahay xadiidkani shardigu hadduu sharcigaa la khilaafo inuu baail yahay xadiika waxaa ku sugan shardigani hadduu baail yahay bal xadiiska dib u eega nabigu muxuu yidhi khudiiha iibso washtariii lahum lwalaa walahana u shari inay leeyihiin walaha in loo shariyaa ma baail ba mise waa saxiix waa baail wey markaa nebigu calayhi salaau wasalaam shari baatila oo sharciga alla khilaafsan sidee buu ugu fasaxayaa uu leeyahay ka iibso walahana u shardi inay leeyihiin marnaba wala ma yeelanayaan horta sharcigaa leh walaha waxaa iska leh inama alwalaau liman actaq macnuhu ma aha uga tanaasul ma ah ee shardigaa u shardi waxba uga socon maayaan shardi baaila laakiin hadduu baail yahay muxuu nebigu yihi shardigaa ka aqbal waxay culimmadu yidhaahdeen masalada waa loo caddeeyey oo waa loogu celceliyey oo waxa weeye waa loo sheegay haddana waxay ku adkaysteen iyagoo iibiye inay walaha yeeshaan markaasuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam mar hadday iibiyeen ama ha shardistaan ama yaanay shardisan loo joojin maayo wala male mar hadday ku dhegan yihiin ka iibso waxay doonayaanna waxba uga socon maayaan markaa nebigu adkayn iyo ciqaab ayaa looga jeeday wacan jaabir bni cabdilaahi radia allahu tacaala canhuma annahu kaana waa aha yasiiru mid socda calaa jamali awr buu ku socday fa acyaa awrkiibaa daalay fa araada wuxuu doonay an yusayibahu inuu iska sii daayo markuu arkay inuu daallay falaxiqani nabiyu sal allahu alayh wasalam fadacaa lii waa ii duceey yanii awrkana waa ugu duceeyey nabigu calayhi salaau wasalaam wa darabahu waana garaacay awrkii fasaara sayran socod buu socday lam yasir milahu isagoo kale aanu socon markii nabigu dhurbaaxay ee uu ku duceeyey ayuu socod uu la yaabay ayuu la soo baxay uma qaala wuxuu ku uhi nabigu bicniihi iga iibi biwaqiyatin ama biwiyatin waa uiyadi wiadi wey wuqiyadigaga iibi afartan dirham wey qultu waxaan ku uhi laa maya kaa iibin maayo riwaayaadka qaar waxaa ku yimi ahibuhu laka yaa rasuul allah kaa iibin maayee waan ku siinayaa oo lacag kaa qaadi maaya buu ku uhi qultu waxaan ku uhi laa kaa iibin maayo uma qaala wuxuu uhi nabigu bicnii waar iga iibi fabictuhu waxaan kaga iibiye biuqiyatin uqiyad wastanaytu waxaan sharistay waa halkaynuu soconno wey ximlaanahu qaaditaankiisa awrkuu iqaadaya ilaa ahli inaan ku gaadho madiina safar baa lagu jiray iyo ehelkayga inaan ku gaadho ayaa nebiga ku shariyey oo aanan hadda ku wareejin falamaa balaqtu markaan gaadhay madiina ataytuhu waxaan u keenay biljamali awrkii baan u keenay fanaqadanii amanahu lacagtiisi buu ii kaashgarey oo kaasha buu siiyey uma rajactu waan laabta masjidku ugu yimi dabeedna waa ka laabta fa arsala nabigu waa diray fii irii raadkayga ha loo yeedha buuri faqaala wuxuu uhi nabigu aturaanii ma waxaad u malaynaysaa maa inaanku baksay liakhuda jamalaka inaan awrkaaga qaato ayaad u malaynaysa inaan ku baksayey oo aan sicir jaban kaaga maqsigu asalaha waa gorgorinta weeye marka waxaa laysu gorgorinayaa qiimo jaban in la helo wuxuu uhi nabigu khud qaada jamalaka awrkaaga iyo wadaraahimaka iyo lacagtaadaba ila qacantuu ka geliyey fa huwa laka labadabaada iskale xadiikan wuxuu ka hadlayaa masaladii aynu ka hadlaynay ashuruudu fi اlbayci ida kaanat fiihi manfacat liaxad اlcaaqidayn wa fiihi nawcu taqyiid masaladaas wey wuxuu shardistay jaabir awrkii uu nebiga ka iibiye calayhi salaau wasalaam ay ahayd inuu ku wareejiyo nebiga calayhi salaau wasalaam ayuu i ilaa madiine laga gaadhaya anaa isticmaalaya isticmaali maysid marka wixii iibku keensanayay oo ah mar haddii awrka nebiga laga iibiye inuu markiiba manaafacaadsado waa laga dabray waa laga xadeeyey waxaana ku jirta manfaco iyo faa'iido jaabir uu ka leeyahay oo dee uu ka faa'iidaysanayo ilaa uu madiina ka gaadhayo baahiyuhu qaba darteed shardiga noocaasa culimmadu waa isku khilaafeen sida raajixa ana ee xadiiskani tilmaamayo waa bannaan tahay waxaa kaloo u daliila almuslimuuna calaa shuruudihim mar haddii aanu khilaafsanayn wixii iibku keensanayay aanu ka hor imanayn aanu jabinay labada wax kale iibsanayana mid uu dan u yahay shardiga noocaasi wax dhiba male waa bannaaye waataynu hadda sheegayna gaadhiga waan kaa iibiyey laakiin wiig baan isticmaalayaa oo aan dana ku qabsanaya iyo wixii la mida وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال wuxu uhi نهى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم wuxuu diiday an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid magaalo joogaa libaadin mid baadiye ka yibi oo dilaal u noqdo walaa tanaajashu sicirka ha isku qaaliyaysiinina walaa yabic الrajulu ninku yaanu iibin calىa bayci akhiihi iibka walaalkii saddexdaa mas'alaba axaadiisteeda hore inooga soo hadalnay iibabkii la diiday wey walaa yakhtub yaanu doonin oo gabadh u golo fadhiisan calaa khidbatihi doonitaanka walaalkii gabadh uu u golo fadhiistay walaalkii oo uu ka doonay qoys uhi inantaasaan doonaya oo aan loo soo jawaabin oo haddii la yidhaahdo inantii waa ku diiday ama lagu siin maayo dee warkii waa dhammaad haddaan u masaafaysanay ama la tahriimayn waxa wey dee xaaraana waxa wey hawshaasi waa dhammaatay haddii loo jawaabo dhib male hadduu fasaxana dhib male uu idhaahdo way iga soo raageen ama waan ka walaacay iyaduna dhib male laakiin iyadoo la isa sugayo codsigiina baxay inuu ka dabagalo mamnuuc xaaraan wey waayo cadaab waa ka dhalanaysa walaa tasal ilmar'atu haweenadu yaana weydiisan alaaqa ukhtiha furitaanka walaasheed litakfa'a si ay u soo gadiso oo isugu soo rogto maa fii inaa'iha weelkeeda wixii ku jiray tanuna taasunbay la mid taha laba xaalaa ku suganoo culimmaduba ku macneeyeen labaduba waa soo gudagelaya gabadh baa gabadhii lala qabay ninka ku khasbaysa gabadhaa fur sitaabiilkii loo siinayay iyo seexashadii lala seexanayay iyo danihii ninka ay ku qabtay iyadoo isugu wada fuuqsato xadiiska way soo gelaysa waxaa kaloo soo gelaysa gabadh ajnabiyada ayaa ninkii la haasaaway oo doonaya inuu ku labeeyo waxay tidhi waan ku guursanayaa laakiin ta koowaad ma furaysa iyaduna xadiiska waa soo gelaysa xaaraan wey baabu riba wasarf wuxuu baab u yahay ribada iyo sarifka iyo lacagaha in laysku bedelo ribadu luqatan waa aziyaada in wax la ziyaadiyo wey yamxaqu اllahu الriba wa asadaqaat sadaqada ilaahay waa ziyaadiya sharcanna waxaa loo yaqaanaa waa ziyaadatun aw taakhiirun fii ashyaaa makhsuusa nasan aw qiyaasan waa dheeraad ama dibdhigid lagu samaynayo waxyaabo laysla ysla yaqaano oo nasku sheegay iyo wixii looga qiyaas qaatay ribaduna waxay u qaybsantaa laba qaybood mid waxaa la yidhaahdaa riba duyuun ama riba duyuun ama riba alquruud midna waxaa la yidhaahdaa riba albuyuuc riba waxay dhacdaa iibka dhexdiisay dhacdaa noocna iibba ma ah waa kii daynta gelay waxbaa lagu dayminayaa dheeraad baad soo celinaysa dheeraad ayaad soo celinaysa riba duyuun waa riba aljaahiliya yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu riba adcaafan mudaacaf iyadaana weyn boqol dollar baan ku dayminayaa laakiin boqol iyo labaatan ii soo celi waxaa kaloo la mida taas waa marka la heshiinayo in lagu shardiyo sida bangiyada ribada ay isticmaalaan kun dollar baanu ku siinaynaa kun iyo boqol soo celi waxaa la mida tii jaahiliyada oo ahayd dayntaasaan ku siinayaa bisha dhammaadkeeda iska soo celi markii xilligii la gaadhay ayuu qofkii yidhi ma hayo muddadan kuugu daraya lacagtana dheeraad baad ka dhigaysa iyaduna waa la mid waa tii jaahiliyadu ay samaynayeen riba duyuun xoolo walba way gashaa fii kulli اlamwaal waana sidii jaahiliyadu ay isticmaalayeen iyagu geel bay ku isticmaalayen bergakaashba lamahay wuxuu odhanayaa qaalintaada saddex jirka ah ama qaalinkaaga saddex jirka ah iddaymi buu odhanaya uu dayminaya muddadii marka la gaadhu odhanaya qaalintii ma hayo saan kuu siiyo dabeedna wuxuu odhanayaa soo saddex jir may ahayn bilo kalaan kuugu darayaaye shan jir ka dhig buu odhanaya mid ka weyn oo ka qiimo badan ayuu waxaa weeye ku xidhaya kaasi waa riba duyuun nooca labaad ee inta badan dadku ku dhacaan waa riba albuyuuc oo ah xoolo cayiman oo la garanayo axaadiistu inoo tilmaami doonto ayay ribadaasi gelaysa xoolahana waynu arki doonaa can cumar bn اkhaaab radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam adahabu dahab bidahabi dahab lagu iibinaya riban riba weeye ilaa haaa wa haaa hoo iyo hoo mooyaane yacni qacanka dhiib inay tahay mooyaane haa bixin iyo haa qaadasho akhdun wa cada walburu qamadidi oo bilburi qamadi lagu iibinaya riban riba weeye ilaa haaa wa haaa hoo iyo hoo inay tahay mooyaane qacanka dhiib labadaba laysu dhiibayo mooyaane washaciiru heed lagu iibinaya riban ribo weeye ilaa haa wahaa inay tahay mooyaane yacni yad biyad inay tahay mooyaane lama ogola xadiidkan sidaynu arkayno waxaa lagu sheegay dahab iyo fido waa lacagtii ama silfarkii qamadi iyo heed afar shay baa lagu sheegay axaadiista kalena sida xadiisu cubaada lix shay baa la sheegay oo waxa lagu daray timirtii iyo milixdii baa lagu daray kaasaa ugu badan waana waxyaabaha ribadu ay gelayso waxay culimmadu isku waafaqeen haddaynu xadiidkan eegno dahabka iyo fidada labadaasi inay isku nooc yihiin oo isku cillo yihiin culimmadu waa isku waafaqeen oo wixii lacag ahaan loo isticmaalayay waxay kaloo isku waafaqeen heedda iyo qamadida oo halkan lagu sheegay iyo timirta oo xadiiska kale lagu sheegay iyo wixii soo raacaye lagu hagaajinaya sida milixda kuwaasina inay isku cillo yihiin oo isku nooc yihiin iyadana waa la ysku waafaqay intaasoo idima dhicin marka afartanaynu hadda xadiiskan ku hayno labana waa dahab iyo fida dhinac bay isu raaceenoo waa isku cillo waa isku sabab labada kalena qamadida iyo heeduna waa isku sabab weey cillada ay ribadu u gelaysaa waa maxay dahab iyo fido berigaa lacagta la isticmaalayay ama diinaar bay ahaydoo dahab bay ka samaysnayd ama dirham bay ahaydoo fiday ka samaysnayd lacagnimay ahayd marka ciladooda waa lacagnimo culimmada qaar waa miisaankay leeyiin waa la miisaamaa laakiin waa daciif ciladoodu waa lacagnimo waxaa la mida wixii lacaga dollarkii shilinkii riyaalkii yuuradii lacagaha la isticmaala iyaguna dahabka iyo fidaday la mid waayo waa lacag intaas waa isku wada cillo inta soo hadhayna cilladooda culimmadu aad bay isugu khilaafeen laakiin qowlka ugu xoogga badani waxa uu yahay labadan halkan lagu sheegay horta waa cunto waa wax la cuno kow laba waa quud waayo waxaa jira wax cunto ah oo aan quud ahayn waa maxay oo kale tufaaxii oo kale khudaartii oo kale quud ma ah cuntadaa la raaciyaa laakiin cunto quutoo lagu noolaanayo maaha rasmiya maaha mar labaad waa quut mar saddexaad wax kayd gelaya ma yihiin mise maa kayd buu gelay kayd buu gelaya marka wuxuu hadduu noqdo wax la quuto oo kayd gelaya waxa weeye wuxuu la mid yahay labada halkan lagu sheegay albur alshaciir waxaa la mida gellaydii waxaa la mida gidirtii waxaa la mida biriiskiibaa la mida waxaasoo dhan waa isku wada nooc halkaasay marayeen waana isku cillo wey waa isku cillo xadiidku wuxuu kaloo tilmaamay labada isku midka ah heed baa heed lagu iibinaya dahab baa dahab lagu iibinaya qamadi baa qamadi lagu iibinaya in la doonayo iyo biyad inay noqoto isku midna inay noqoto axaadiista kalena waa inoo tilmaamaysa hadday isku nooc noqdaan isku jinsi noqdaan bariis baa bariis lagu iibinaya qamadi baa qamadi lagu iibinaya dahab baa dahab lagu iibinaya waaba isku mid maxaa la samaynaya waana inay isku mid noqdaan xagga miisaanka iyo miisidda iyo wixii la mida ay ku sinaanayaan aba labadabana meeshii lagu kala iibsanayay waa in lagula kala wareegaa labada midi waa inaanu dayn noqon haddii labada midi dayn noqdo waa riba nasiia waa ribada dibdhigidda haddii la kala badiyana maxaa dhacaya riba alfadli ribada dheeraadka imanay marka xoolaha noocaasa saasaa loo iibinay masalada labaad labada xoolo waa hadday isku nooc yihiin labada xoolo haddii ay kala duwan yihiin labada maal hadday kala duwan yihiin laakiin ay noqdaan isku cillo waa qamadi iyo haad soo ma kala duwanaa laakiin maxay ahaayeen waa isku cillo labaduba waa quut waa la quutaa waa la kaydsadaa waa la cunaa isku cillay noqdeen waxaa shardiya yadan biyad in lagu kala iibsado laakiin waa la ogol yahay in la kala badiyo maxaa la mida ah? dahabkii baynu ku iibsanaynaa lacag waa la kala badinaya inay isleekaadaan shari maaha dahab iyo fidaa laysku iibinaya inay isleekaadaan shari maaha waayo waa laba kala duwan laakiin maadaamay isku cillo yihiin maxaa la doonaya yadan biyad marka dahab haddaad iibsanayso waa in markiiba lacagta aad bixisaa isna dahabka uu ku siiyaa ribanna sii aad gelaysa labada waynu isla fahmi hadday isku nooc noqdaan labaa gelay haddii ay noqdaan laba kala duwan laakiin isku cillo ah mid baa gelay wixii ka soo hadhay labada midna ma gelay wixii ka soo hadhay waa maxay labada shay way kala duwan yihiin cilladooduna waa kala duwanta kaash waxaad ku iibsanaysaa qamadi waana la kala badinayaa daynna waa la gelinaya daynna waa la gelinaya waxa la mida labadii shay mid riba gelayso ka kalena aanay gelinba lacag baad ku iibsanaysaa gaadhi gaadhigama ribaa gashaa laakiin lacagta way gashaa iyadana saad doontaad yeelaysa waxa la mida labadaba inaanay ahayn xoolo ribo gaadhigii baad ku bedelanaysaa guri iyagana dayn baa gelaya waxa weeye sidii la doonaa la yeeli laakiin labaduba waa inaanay dayn noqon saynu soo sheegay baabka ribada khulaasadiisu waa intaas can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacala can ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala wuxuu ihi laa tabiicu ha iibinina adahaba dahabka ha iibinina bidahabi dahab ha ku iibinina ilaa milan bimilin ay ilaa mutamaahilayni inay isku mid yihiin mooyaane walaa tushifu dheeraad ha ka dhigina bacdahaa barhkeed calaa bacdin barhka kale mar hadday isku nooc yihiin dahab iyo dahab haad yo haad ha kala badinina walaa bilwaraqi fidadii ha ku iibinina ilaa milan bimilin inay tahay mooyaane inay isku mid tahay mooyaane walaa tushifu ha badinina bacdahaa barhkeed calaa bacdin barhka kale walaa tabiicu ha iibinina minhaa xaggeeda xaaluu ka yahay haa'iban mid maqan binaajizin mid jooga yacnii ribanna si aana iska ilaaliyo labada mid dayaan laga dhigin ee meesha ha lagu kala qaato wa fii lafdin waxaa ku yimi ilaa yadan biyad ay ilaa mutaqaabidayni iyadoo la kala qaadanaya mooyaane wa fii lafdin waxaa ku yimi ilaa wasnan biwasnin iyadoo labaduba ay isku miisaan yihiin mooyaane milan bimilin ay mutamaailayn ay isku mid yihiin sawaaan bisawaa isku mid ay yihiin ay mutasaawiyeyn waa isku wada macnay wa canhu radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi jaaa waa ilaa rasuuli laahi sal allahu alayhi wasalam ayuu u yimi bitamrin timir buu ula yimi barniyin barniya timirtu waa dhowr iyo toddobaatan nooc baa la yidhi noocyada ugu fiican ayaa barni la yidhaahda faqaala lahu nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu ku ihi min ayna haada xaggaad ka keentay timirtan wanaagsan qaala bilaal kaana cindanaa agtayada waxaa ahaa tamrun radi timir liidata ayaanu haysanay kuwaalatigeedu liito fabictu waan iibiyey minhu timirtaa xaggeeda liidata saacayni laba galaan oo ka mida bisaacin saac baan ku iibiyey liyacama anabiyu sala allahu alayh wasalam si uu nabigu u cuno taa wanaagsan faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam wuxuu uhi cinda dalika intaa agteeda awah awah waa kelmad la yidhaahdo marka la damqado ah iyo oh sidii la doonaha loo dhigo yacnii sidii damqasho kale oo nabigu ka xumaanayo waxaa dhacay caynu riba caynu riba waa ribada lafteedii waa ribada lafteedii buuhi nebigu laa tafcal ha samayn sidaa ha samayn walaakin hase yeeshee idaa aradta haddii aad doonto an tashtariya timir wanaagsan inaad soo iibsato adoo timir liidata haysta labadooda ha isku iibin fabic iibi attamra timirtii liidatay iibi bibaycin aakhar wax kale ku iibi lacag ku bedel uma ishtari bihi kadibna lacagtaas ku iibso tii wanaagsanayd ku iibso xadiikani wuxuu tilmaamayaa timir timir haddii lagu iibinayo waxa weeya in la isleekaysiiyo xataa haddii kuwaalatigoodu kala wanaagsan yahay kala qaalisan yihiin maadaamay isku magac yihiin timir iyo timir ay tahay qamadidii baa la mida heedii baa la mida waxaa laga yaabaa inay kala kuwaalati tahay kala qiimo badan tahay mar hadday isku magac tahay waxa weeye la ysku bedeli maa iyadoo la kala badsanayo daynna la gelin maayo ifaadkana la tixgelin maayo tanaa kuwaalati fiican iyo tanaa kuwaalati liitan la eegi maayo waxaa la mida lacagaha la ysku bedelay oo waxaa weeye waa filibiin iyo waa gimbaar ama waa dolar iya iyo mid kiya way kala qadiimsan yihin waa mid duuga waa mid cusub waxaasoo dhan la eegi maayo mar hadday tahay lacag isku nooca ah, waa inaan la kala badin can abilminhaan waa cabdiraxmaan ibni mucim albunaani qaala wuxuu uhi waan weydiiyey albaraa bna caazib wa zayd bna arqab labadaa saxaabi radia allaahu canhuma can isarfi sarifkaan weydiiyey fakullu waaxidin mid kasta yaquulu wuxuu odhanayaa haadaa kani khayru minii isagaa iga wanaagsan isagaa hala weydiiye wa kilaahumaa yaquulu labadooduba wuxuu odhanay nahaa rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam nabigu waa diidi can bayci dahabi dahab in la iibiyo bilwariqi waxa weeye fida in lagu iibiyo daynan iyadoo dayn ay tahay yacnii dahab baa fida lagu iibinaya ama dahab baa kaash lagu iibsanayaa waa inaan meesha dayni imane yadan biyad ay noqotaa waayo waa isku cilo haba kala duwanaada mar hadday isku cilo yihiin waa inaan dayn la gelin an abi bakrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi nahaa rasuulu laahi sal اllahu alayh wasalam nabigu waa diidi can ilfidati fidadii oo bilfidati fida lagu iibinay wdahabi dahab bidahabi dahab lagu iibinay ilaa sawaan bisawa ay ilaa mutasaawiyeyni inay siman yihiin mooyaane wa amaranaa an nashtariya inaanu iibsanna alfidaa fidadii bidahabi dahabi inaanu ku iibsanno kayfa shina sidaanu doonno wanashtariya inaanu iibsanno adahaba dahab bilfidati lacag aanu ku iibsanno kayfa shina sidaanu doonno yanii aanu kala badinayn laakiin dayn aan la gelinayn qaala wuxuu uhi fasa'alahu rajulu nin baa weydiiyey faqaala wuxuu uhi faqaala wuxuu hi haakada samictuhaa sidaasaan maqlay buui xadiikana wuxuu tilmaamayaa intii xadiitii hore tilmaamaysay wallahu tacaala aclam wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wصaxbihi wslm